بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد عشركا واكي أفرتا يلبات كمذا من النبذة الزكية في القواعد الأصلية حين كسو جري بابكي أفراد يكساب سنة مجتهدك هي مقلدك مجتهدك بكسوها الله شروط دي سيئيو waxyaabihii aan shuruudda ahayn iyo aqsaamta mujtahidka kadib marka furuuc masaa'il ka baxaya ijtihaadka ayuu sheekhu u gudbay wuxuuna yidhi yajuusu lilnabiyi an yajtahida wahuwa musiibun daa'ima wawaqaca kada ligayri fii casrihi min alumaraai wagayrihim fi lqurbi minhu walbucdi wuxuu gudbay masalada la yidhaahdo suubanuhu calayhi salaatu wasalaam ijtihaad ma u furaa ma ijtihaadahayay ile nabigu asagu can ariiq alwaxyi watabliiq ayuu axkaamta sharciga ku qaadanayay oo ariiqaas asagu u furaa ariiqaas ariiqaan ka ahayn oo ma u furan yahay suuradaasuu hadda ka hadlahaya waa qaybood weeye marka waxaa laga hadlahayo waa ijtihaadka nabiga fi alfatwa laa ijtihaadka fi اlqada ma nabigu inuu ijtihaad lahaa oo u bannaanaa filqada aqdiyada iyo dadka kusoo xuguntamaya ee ku garramaya uu kala saarayo inuu ku ijtihaadahayo nabiguna waa caddeeyey ummadduna waa ku ijmacday maxal misaacu marka masalada ma aha ee waa ijtihaadka nabiga fi lfatwa ayib madaahib dhowraa ku jira marka madhabka u roonaa buu sheegay wuxuui yajuusu lilnabiyi subana waxaa u bannaan sala allahu calayh waali wasalam an yajtahida inuu dadaalo fii alabi alaxkaam inuu ku dadaalo markuusan naas jirin wey taa marka waa madhabka raajixa ah wali waxay yidhaahdeen nabigu ijtihaad ooma furo maxaa yeelay ijtihaad waxaa aada wadiifana ka dhigta ruuxan waxyi aan heli karin nabiguna in huwa ilaa waxyu yuuxaa baa laga yidhi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay marka nabigu ooma baahno wey saasay qole yidhaahdeen sawaabku laakiin nabigu waa ijtihaadi jiray ayb qur-aankuna waa lagu tilmaamay fii suurati اlanfaal maa kaana الnabiy an takuuna lahu asra xataa yudkhina fi اlardi iyo cafa allahu canka lima adinta fii suurati tawba iyo meelo badan bay ku timi nabigu inuu ijtihaaday qole waxay dhhen nabigu ijtihaad waa u furan yahay laakiin umuurta dunyawiga ah iyo dagaalada iyo waxbaa noocaas ahaa laakiin fi axkaam sharciya oma furo muran badan baa ku jira sawaabku nabigu inuu ijtihaad uu leeyahay fi اlaqdiyati wa fi اlfatwa fataawida iyo qadahaba wuxuu u gudbay marka waa yahay nabigu waxaa la yaqaanaa mujtahidiin inay marna xaqa ku habsadaan marna ay garab maraan nabigu ma dadkaasuu la mid yahay mujtahidiinta kale taabiciin iyo saxaabe iyo culammaba leh yuu la mid yahay xagga asiibidda iyo xagga asiibid la'aanta wahuwa musiibun daa'ima wahuwa musiibun daa'iman wuxuu ihi sheekhu marka nabigu ijtihaadkiisu dhammaan waa asiiba waa asiiba laba qowl baa u dooroon nabigu hadduu ijtihaada ma gafo ma khaldamo calayhi salaatu wasalaam in la yidhaahdo oo sida matniga idinku dhigan ah iyo in la yidhaahdo waa gafi karaae laakiin lagu sugi maayo inuu ijtihaado oo nabigu uu surma seegteeyo way dhici kartaa waa bini aadam waana bashar laakiin maadaama uu rasuul yahay macsuumna yahay ilaahay subxaanaه wa tacala hadduu nabigu uu meeshii loo baahnaa meelaan ahayn oo ku dhufto usha allah saxaaya inuu gafaa dhici karta laakiin laa yuqaru calayhi biاlkhaطأ laa yuqaru calayhi biاlkhaطأ labadaa qowl ayaa jira in marka nabig sal ly slam la yidhaahdo ibtidaa'anba waa macsuum min alkhaطأ iyo in la yidhaahdo intihaaan ayuu macsuum min alkhaطأ yahay labadaa qowl unbay usuuliyiin qabaan iyo culummadu khulaasaduna waa maxay subanu calayhi الsalaaةu wasalaam kuma gafo fi اlijtihaadaat adoo u jeeda ima intihaaan wa ima ibtidaa'an bini aadam kale maxaa lagu yaqaan ninka caalimka intuu ijtihaado oo saxaabigu ijtihaado oo taabicigu ijtihaado ayaa dhici karta inuu khaldamo oo uu gafo wamaca daalika wax baraarujinhaya uusan jirin saana uu ku dhinto ama suubanu maadaama uu musharic yahay qudwada ummadana yahay macallinkoodana yahay haddii ijtihaadkiisu meeshii loo baahnaa uusan haleelin ilahay baa baraarujinaya laa yuqaru calayhi bilkhata marka soo duuduuba maxay noqota nabigu waa macsuum fi ijtihaadihi calayhi الsalaaةu wasalaam ima ibtidaءa aw intihaaa macnahaasaana sax ah mana dhicin ijtihaad suuban oo ku khaldamay oon la baraarujin calayhi الsalaaةu wasalaam iyadoo iska yarba intuu nabigu uu gafay laba iyo halba ha noqotee haddana waa la baraarujinayay xataa umuur ijtihaadiya oo iska biniaadam cafintii ah oo cudurdaar sheegtay yaa nabiga lagu qabsooya cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin marka lama ogola nabigu inuu meelaan bini aadam wax ka sheegi karo uu nabigu markaasi agmara lama ogolo ilaahay baa saxaya subxaana wa tacaala taa marka waa masala maxsuuma qolyaha marka doonaya inay nabiga la simaan bani aadamka kale xaggana ay rabaan inay soo qaataan nabigu waa ijtihaadi karaa waana gafi karaa waxaan ka leenahay waa garfi karaa laakiin gafkiisaa lagu sugi maayo loo dayn maayo sharcigu waa baraarujinaya marka jugjug meeshaada joog weeyo waxay ka dhiganta nabigu ma gafin haddii markuu saxnaana hadee loo aamusi markuu khaldamana laleeya ka daa ruuxa maba gafin hadee gefna kuma dhimanin marka waa macsuum weeye ima ibtidaan aw intihaaan labadaa qowl qowl aan ka ahayn oo muctabarana ma jiro waa abaaiil wii kale wakada kada liayri fii casrihi kadaa sidoo kale liayrihi nabiga ayrkiibuu ijtihaadku u sugnaaday fii casrihi xilligu nabigu noolaa min alumaraai waayrihi fi lqurbi minhu dhawaasho nabiga u dhow yihiin iyo walbucday ka fogba masale kale u gudbo oo ah laba araf bay leedahay ijtihaadku inuu culummada u furan yahay bacda wafaati الnabiy calayhi الsalaaةu wasalaam waa masala ijmaaciya in culummadu ay ijtihaadi karaan bacda wafaatihi waa masale aan muran lahayn oo mujmac calayha ah waxaa laysku hayo intuu suubanuhu noolaa saxaabadii aqoonta lahaa ma ijtihaadi kareen taasaa laga hadlaaya oo wadaadaha muranka keena waxay leeyihiin maxaaba ijtihaad looga baahan yahay shaarici baaba joogeen nabiga maa la weydiiyo hadduu markaa nabigu ka sii daayana lagu kala baxo hadduu ka sii dayn waayana ilaahay laga warsugo ila nabigu marar badan matay su-aal la weydiiyo yuu ilaahay subxaana wa tacaala ka warsugi jira marka baahiba looma qabay leeyihiin ijtihaadkuna waa maxalu daruura qolyaasaa diid odhanhaya laakiin sababku waxaa weeye kadaa sidoo kale alijtihaadu ligayrihi fii cahdihi fii casri casri rasuul waa bannaan yahay min alumaraai waayrihi min alumaraai waayrihi wuxuu ku baabi'inayaa wadaaddaa waxay qabaan ijtihaadku wuxuu u fasaxan yahay xilliga suubanaha nimanka hogaanada ah ee abbaanduulayaasha ah ama wulaadda ah ama umarada ee u baahanaya inay ijtihaadaan xaaladda loo keen ee bulshada maamulaya wadaadkana laakiin xaafadaha iska dhex jooga ee badarku noolka ijtihaad ba uma baahnida waxaad u baahata rasuulka weydii laakiin ninka hawshu ay haysteen mas-uulka ah wuxuu u baahanayaa inuu ijtihaado taasuu ku baabina waa isku mid buu leeyahy amiir iyo hayru amiirba qolyaha waxay yidhaahdeen mujtahidiintu waa ijtihaadi karaan suubanahoo nool laakiin bishar waa inay nabiga ka fog yihiin yaman oo kale ruuxu inuu joogo maalan makoo kale uu joogaa uusan nabiga soo gaari karin laakiin nin nabiga la jooga oo madiine la jooga u dhow ma ijtihaadi karo tiibu haddana wuxuu ku baabi'iyey fi اlqurbi minhu wاlbucd u dhowaasho nabiga loo dhow yahay iyo asagoo laga dheer yahayba waa isku xugum oo ijtihaadku waa bannaan yahay fii casri calayh الsalaaةu wasalaam saasaana raajixa aynu iskaga tagno wayna dhacda haddee saxaabadu ayagoo nabigu u dhowna waa ijtihaadeen ayagoo ka dheerna waa ijtihaadeen ayib intay weliba ijtihaadeen bay yaan labadii kooxoodba midna uusan nabigu ka aamusa markuu yihi midkiin yuusan ku tukanin maanta casarka ilaa fii binu qurayda naskaasaa lagu ijtihaaday mafhuumkiisa waxaa looga jeeda nimanna waxay dhn casarkaba tukan mayn ilaa aan tagno reer banu qurayda dhasha dhigano casarkii bay dib u dhigeen nimanna intay salaaddii tukadeen bay horey u dhaqaaqeen labadii kooxood midna nabigu muusan canaananin hawsha iyada ay sameeyeenna midood unbaa saxanayd ayib inuu nabigu u jooday casarkii intaad halhaleel u tukataan dhaqaaqa hawl dagaal baa lagu jiraa waa dhici karta way siday nimanka hore qaateen nimanna waxay idhahdeen hawsha hawl halgan baa lagu jiraaye salaada dib baa loo dhigi kadib markaan cadow kala baxnaanu oona reer bani u tagno dhex fadhiisanaan tukanayn naskaa nin walba dhan u jiita nabigu waa ka aamusay ma dhihin koonaa gafe iyo kuwanaa gafe ayib iyadoo la og yahay labadoodu mid unbaa saxan wadaadana waxay dhawaa wada saxnaan karaan oo weli muran baa fartaa ka taagan masale kale u gudbay oo min axkaam اlijtihaad ah wاlmusiibu fi اlcaqliyaati waaxidu qaطcan wاlmukhطiu fiiha fiiha munkiru اlislaami kaafiru wagayruhu caasin <clears throat> alisaaba alisaaba ayaa hadda laga hadlaya mujtahidku hadduu ijtihaado inuu xaqi asiibana waa dhici kartaa inuu gafana waa dhici kartaa waa mujtahidka keligii ah keligii ah haddii laakiin masale la isku khilaafay mujtahid la isku khilaafaa anugu waxaan ihi maalan waa xaaraan midna wuxuu ihi waa xalaal mid wuxuu ihi waaba waajibba mid meel kale ku dhuftay fooddaa la iskeliye inteennaa masalada isku haysay ku ijtihaadaysa ma wada saxan nahay mise midkeenun baa saxan inta kalena waa khaldanta waxay u qaybiyaan marka qolyahan usuuliyiinta ah ee cilmulkalaama ku ta'auray ashaacirada iyo maaturidiyada iyo muctasilada iyo kuwaas waxay leeyihiin aan kala qaadno alijtihaad fi اlcaqliyaat iyo ijtihaad fi اsharciyaat adilada axkaamta sharcigu lagu ogaano biadila min asharci lagu ogaan ee caqliga aan lagu ogaan karin ama samciyaadka waxay u yaqaanaan midda ayada ah kulu mujtahidin fiiha musiib baa dhici kartay dheh laakiin markay tahay usuul diin oo masaa'ilka caqliga lagu ogaan haya ah ilaahay inuu jiro ah caalamku inuu makhluuq xaadid yahay ah masaa'ilka ayaga waxay dhaheen hal mid unbaa musiib oo xaqa ku habsan inta kalena waa mukhti'iin tafriiqaas tafriiq salla oo daliil sharciga kula ma ah ayib balan warkooda waddo waxay dhaheen walmusiibu fi lijtihaad asiibahaya xaqa haleelahaya fi اlcaqliyaat ay fi usuul الdiin almasaa'il alatii tuclamu tudraku biاlcaqli laa bisamci waaxidu waa hal mida qaطcan gebi ahaanba muran la'aan shiki la'aan qowlan waaxidan buu ujeedaa qaطcan haddii masaladu ay tahay masala usuul الdiin oo caqliga lagu kala baxahayo maakhadkeeduna uu caqliga yahay waa inagii in badan ka soo hadalay masaa'ilka dhowr goor bay qaybiyaan mar waxay u qaybiyaan bixasab اlma'khad marna waxay u qaybiyaan bixasab اlmawduuc bixasab almawduuc bay u qaybiyaan bixasab اlma'khad haddii looga jeedo yacni meesha laga qaadanayo mudraga daliilka lagu ogaanayo hadduu caqli yahay caqliyaad bay yidhaahdaan hadduu sharci yahayna sharciyaad ama samciyaad bay yidhaahdaan mar waxay u qaybiyaan bixasab اlmawduuc mas'aladu iyo xukunku meeshuu ku saabsan yahay fiirinayaan hadduu caqiida ku saabsan yahay E, e, asludiin iyo usuul iyo caqaa'id iyo cilmiyaad iyay yidhaahdaan cilmiyaad ayay yidhaahdaan e, hadduu ku saabsan yahay muxuu ahaaye camal la samaynayana furuuc iyo fiqiyaad iyo camaliyaad bay ku odhanayaan taqsiimka saxda ana waa in loo qaybiyo masaa'ilka iyo axkaamta xasab adaliil xasb aladila xasb almadaarik xasb almawduuc xasb اdaliil adilada ku timid marka maslada la fiiriyo hadday adilo waaweyn oo carakawa ah oo mutawaatira oo qawaaطic ay noqoto masalada ama ha noqoto caqiido ama ha noqoto fiqi iyo axkaam waa min asl اdiin min asl اdiin wاlmusiibu fi اlcaqliyaati waaxidu qaطcan mujtahidiintu mid walba musiib ma aheen mid unbaa saxan midna inta kale waa khaldantahay kii gafay fi lcaqliyaat ku gafay xukumkiisu muxuu yahay wاlmukhطiu fiiha fi اlcaqliyaat usuuludiin ninka ku khaldama kaasoo munkur islaami weliba islaamka diidano yahuudiya ama nasraania ah ama majuusia ama gaal kale ah kaafirun weeye waayruhu munkar islaamna waa caasin bay yidhaahdeen waxay ninka caqliyaadka ku gafahaya ee qur-aanku matalan yidha caalamku waa yidhi qadiim ee makhluuq ma aha midna wuxuu ihi waa makhluuq xaadiثo ninka sidaa yidhi caalamku waa qadiim ilaan fiirinayna ba kuleeyihi hadduu yahay mid islaamka u nasab sheeganaya ijtihaadna halkaa uu la gaadhay waxaa weeyaan waa caasi laakiin la tagfiirin maayo hadday masaladu ay tahay caqliyo laakiin ninka hawshaa ku khaldamee hadduu yahay marka horeba nin diidanaa islaamka diidanaa ijtihaadkaa loogu cudurdaari maayo waa kaafir waa in ijtahada wuxuu doona ha sameeyo ijtihaadkiisu cudurdaar ma aha wey kufrigiisii hore inoo kaadi laakiin ijtihaadkan uu ku khaldamay ee masalada balada uu taqriiriyey ma loogu cudurdaari mise maya hadduu yahay muntasib ila alislaam waa loo cudurdaaro waa caasibay ku dheheen hadduu yahay hayru muntasib ila alislaam midaan islaamka u nasab sheeganayno yahuudi ama nasraani ah ama cid kale ana waxaan leenahay waa kaafir bay saasay leeyihiin sawaabkuna waxaa weeye mas'aladu kolba daliilkeeda lagu fiirin wixii ku saabsan caqliyada ama ha noqdo ama sharciyaad ha noqdee masaa'ilka usuul الsharci usuul diinka waaweyn wujuub الsalaa wujuub الzakaat rasuulku inuu xaq yahay baciga iyo xashriga iyo cadaabulqabriga iyo masaa'ilka waaweyne taqaanaan ama asmaa iyo sifaad ha khuseeyo ama camaliyaad ha khuseeyo ama caqaa'id ha khuseeyo ninkii ku gafa waxaa weeye asal waxaa weye inuu kaafir yahay taasaa asal cinda ahli اlcilm ijtihaadka fi الtawxiid wa fii usuuli اlislaam iyo masaa'ilka macna shahaatayn hoosgalahaya waxaa weeye cidna loogu cudurdaari maayo nin baa ku ijtihaaday in awliyada la tuugi karo oo la baryi karo alaabbuu isku diyaarsaday halkaasuu taqriiriyey waxaan leenahay wakayru caasin aaim hayru kaafir asla shahaadatayn wax walboo shahaataynka dhaawacay imaa saraaxatan wa imaa dilaalatan aw iltizaaman waxaa weeye cidna loogu cudurdaari maayo maxaa yeelay axkaamta dambe ee salaada wujuubkeeda iyo soonka iyo ee bacda maa tawxiidka la qariray iyo aslaynka la qariray yimid ruuxa markaa soo islaamiya cusub waa lagu cudurdaaraya aljaahilu fi اtawxiid qabla muxamadin wa bacda waa kaafir aljaahil fi towxiid qabla muxamadi calayhi salaat wasalaam wa bacda waa kaafir bacdama asalka uu sugnaaday laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuululahi ay sugnaatay baa axkaamtan sharciyaadka alla keenay jihaadka iyo salaada iyo soonka iyo xajka iyo halkaas gadaal bay ka yimaadeen marka masaa'ilkan qabla tashriic maxay ahaayeen waajib ma ahayn bacdamaa la jiday iyo waajib noqdeen sida ay saxaabadu ay muslimiin u ahaayeen ilaahayna u waxiid ahayeen iyagoon salaad waajib ku ahayn soonna waajib ku ahayn zakana waajib ku ahayn xajna uusan saarayn jihaadna uusan saarayn waa intaan la jidaynin waagi dambe la jideeyena uu waajib oogu noqday ayaa ruuxa markaa islaamka soo galay een shahaataynka ka saxnay een aslaynka ka saxnay laakiin ka jaahil noqday axkaamta waa u cudurdaarayna laakiin qabla bicati muxamadi calayhi الsalaaة wasalaam wa bacda bicatihi laa ilaaha ila allah ninkii sixi waaye macnaheedana aan garanaysi guud ilaahay keyrkiina baryayaa mushriga laa yucdur laa fi jaahiliyati walaa fi islaam aslu diin cidna loogu cudurdaari maayo laakiin axkaamta camaliyaadka waajibaadka qaarkood ee dawaahirta ah ayagu markaa waxaan fiirinaya ruuxa goormuu islaamay xilligiisa beledkuu joogo tafsiil baa la gelinaya horaanba tafsiil baa ku jira saa dartee alimaam maxamed nasr almarwasi fii kitaabi tacdiibi qadr الsala wuxuu soo guuriyey ana aljaahila biاllahi subxaanaه wa tacaala waa kaafirun qabla اlislaami wa bacdahu ninkii nebi maxamed inuu rasuul ahayn aan garanayn muxuu islaam kugu yahay hadda kaba soo qaad islaam buu sheeganaya rasuulku inuu rasuul xaqa yahayna maba garanayo ma mslim baa sooducinu daaraysaan maba hayo muxuu muslim ku yahay aslaynkiiba ma hayo ayib marka aslaynkaa ninka helay baynu ka xisaabtamaynaa e, e, aslu aslu ambiya ucbud اllaha maa lakum min lahi hayruhu min abina aadam ilaa muxamed alayh salaam asalkaasay ka wada socdeen tii buu nin muran ka qabaa oo ilaa hayrkiibuu caabudaya maxaad u sugi maxaad ugu cudurdaari aslu diinba ma haye ayib marka warkaani waa war ahlu kalaam warkood weeye caqliyaadka tay u yaqaanaan sharciyaadkii samciyaadkaa ka xoog badan ayib aan iskaga soconno wa fii hayri اlcaqliyaati المصيب واحد لكن المخطئ هنا له أجر على نية ما لم يكن مقصرا فإنه يأثم وفي غير العقليات المجتهد almujtahidu fii hayr اcaqliyaat ninka ku ijtihaadaya waxaan ka ahay masaailkii caqliyaadka ah ee iyo sharciyaadka ku ijtihaadahayay almusiibu xaqa midka asiibaya cinda allahi waa waaxidu laakin almukhtaa huna fi samciyaati wاsharciyaat ninka ku gafay lahu ajrun ajr buu leeyahay calaa niyatihi laga ajirsiin laa calaa khaa'ihi gafkiisa laga ajirsiin maaye xaqdoonidda iyo dadaalkuu bixiyey iyo inuu wanaagdoon ahaaba ajarka loogu qori maa lam yakun goorma waa hadduusan ahayn muqasiran mid gabood faloo gaabiye oon si fiican u ijtihaadin fainahu midka asaga muqairka ya'am hadduu gaabiye oo gaasiray waa dambaabahaya ayib ida اجتahd الxaakimu faأkhطأ masaladu ijtihaad ama ha galo fi اlcaqliyaati aw fi الsamciyaati waxaa weeye mujta musiibku waa waaxid meel walba waa waaxid xaqu ma tacadudo xaqu fii xaddi daatihi ma tacadudo laakiin wadooyinkiisii wada aroortada tacadudi karta nin shayga xaqa caqli buu ku ogaan karaa nina samci buu ku ogaan karaa nin labadoo isku darsaday buu ku ogaan karaa gaari sida u socota waad u lugayn kartaa laami baabuurna waad raaci kartaa diyaaradna waad ku tegi kartaa farasna waad kicin kartaa haddaad doonto xeebta bambaasaad ka wari haddaad doonto halkaa iyo madheera aad ka soo geli karta wadooyinka xaqa kuu geeya ku aroora way tiroobi karaan way tacadudi karaan laakiin xaqu ma tacadudo waa m usuushay ku kala tagaan way muslimiinta iyo gaaladu waa usuushay ku kala tagaan muslimiinta iyo gaalada adduunka maanta joogta waxaa weeye atacadudiya asiyaasiya alxisbiya waa asalkay ku salaysan tahay aqu inuu tiroobhayo alxaqu yatacadad cindahum laa cindana idan kii gafay waaxid yahay ka asiibayna waa waaxid min alumma inta kale gafto waxaan un fiirin masaladu ku gafay nawciyadeeda iyo awooddeeda cudurdaarka iyo cudurdaar la'aanta waxaad u eegaysaa bixasabi اlmas'ala iyo adiladeeda masale daahira jaliya hadday tahayna warkeeda horaan baad soo dhammaysateen hadday khafiya tahayna hadda ka hor baad kusoo daasheen hawshaas masalo kale aan iskaga gudubna dhibba ma laha farad tafriidkan laakiin waxaa weeye hadduuba muqasir ruuxu yahay mujtahidba ma ah xalay waxaad soo martay ijtihaadku inuu yahay badlu طaaqati في تحصيل في الأدلة الشرعية هدي في النظر في الأدلة الشرعية في تحصيل ظن بحكم شرعي بتصمرت وإن أود هذا ماشي قدام بيساعد بحسه أو تكون بحسه أدلة فيرين تدي دوغشة دي بارد هذا أدور هذين هي wymtanicu waxaa reeb masale kale u gudbaan iskaga tagne wayamtanicu waxaa reeban naqdu اlijtihaad ijtihaadkii in la buriyo masalaad yaad fiirisay xukun baad gaadhay kula qumanaaday waadan baa cilmi kuu kordhay aqoon baa kuu korodhay wasaa'ilkii baxdigaa kordhay ku kaa cilmi badan baad la dooday munaadaraad baad gashay meelun taagnayn maysid masaladii xukumkii hore mid ka bedelan baa kaaga soo baxay laba mid un weeye in daliil qaطci ah oo cad uu kuu muuqday markaan dambe ama daliil daahir ah uu kuu muuqday oo horaan aadan haynin taa waa marka ijtihaadka hore ka kaca iyo in ijtihaadkii hore oo mid lamid nadariyadaadi unbaa isbedeshay adoon wax badanba sii haynin malahaadi unbaa dhan kale u batay bixasab اlqara'i aayadna ma haysid horaan ka maqnayd xadiid kaa maqnana ma haysid ijmaac aaduna ogeyn soo baxayna ma haysid qiyaas jeli oo bannaanka yeelana kuma muuqanine markaad qaraa'inta fiirisada xogow neef tuurto dhiidka aad tuurto maktabadii baadhood kala rogtay waxaad tii alleelahay sidii waaga hore sidana dhaanta weli mala unbaad taagan tahay malahii hore siiisaa lagu dayn kan dambana ee kula xoog badnaade baad ku dhaqmaysaa ta laga hadlay marka midaas haddii kii hore la dumiyo waxaa wey haddana waa dambaad ijtihaadi kii labaadna ha la dumiyo kii saddexaad mid afraad baad kusii dumin wax istaagaya ma jiro laa yunqadu اlijtihaadu biijtihaadin qaacidaay dhigi jireen usuuligahayd wey ويمتنع waxaa reeban نqd الاجتiهاad اجتiهاadki in la buriyo باجتiهاadin lagu buriyo wy waxa laga hadlaya waa اجتiهاadki in اجتiهاad lagu buriyo ma banaano لأnna waxaa ka dhici cadamu ثabاaت الأحكاam iyo caamadii oo wareerta ولakiن hase yeeshe huwa اجتiهاadku laqw bilaash weeye in khaaلفa النص نص haduu khilaafo min kitaabi أو suنة أو الجلية min ظاahirin أو قياaس ama uu khilaafo daliil cad oo ظaahiru kitaabin ah aw ظaahiru sunatin ah aw qiyaasin jaliy qiyaaska jeligana waad soo martay naskuna wuxuu oga jeedaa waa nas sariixa min kitaab sariix weeye fii dilaalatihi aw nas sariixa waa qaطciyun fii hubuutihi oo waa sunno waana nasun fii dilaalatihi oo waa xadiidka loo jeedaa naska ama noqdo markaa sunno iyo kitaab daahirkuna kitaab iyo sunnu noqon karaa qiyaaska jeligana waa kal ku soo marteen qiyaas fii macna اlasli ama waa marka la qaطciyo fii wujuud اlcilati fi اlfarci kama hiya mawjuuda fi اlasli ama tasaawigii iyo kala badnaanshii cilada ay ku badnayd faraca niman baa macnaha ku tilmaamay waad soo marteen wanaxwu hada an yaxkuma almuqalidu bigayri nafsi muqalidihi ayib wuxuu uhi wanaxwu hada kan waxaa la mid a ah, an yaxkuma almuqalidu muqalidkii inuu xukumo muqalidkii ayaa wuxuu xukumayaa bigayri nafsi muqalidihi ayadna lama ogolo soo lama diidin naql ijtihaad ayib waxaa u dhowo lamida weeye adugu muqalid baa shaafici baa tay iyo meelahaasaad ka burdhaglaysataa iyo intaasaad taqaana masala lagu weydiiyey mufti daruura tahay mufti daruura qaadi daruura ayaa jira adduunka hadda lagu shaqaystay waa horena soo bilowda hadda mujtahid fiican lama haya moogta xoogow iska burdhaglaysi iska jira marka masale lagu weydiiyey imaamkii aad taqliidinaysad ka madhab dhiganaysay naskiisi nasaan ahayn baabad wa ku xukuntay aa wey cinda almujtahidiin wlfuqa baynu ka hadlayna goormo laakiin bishari waa markaan dhahno ma banaano muqalidku inuu taqliidiyo imaamkiisa axad aan ka ahay haddii laakiin aad qabto muqalidku mujtahidku doonuu taqliidin karaa oo burlaqlaysa meeshuu doonuu dhigi oo ka degi haddaad qabto hawshaani dhib ma laha laakiin markaad leedahay nin walba waa inuu ku gaabsado imaam inuu madhabkiisa ku gaabsado kadib nusuusisha u iltizaamo sida adugu aad u iltizaamayso nusuus shaaric almujtahid wuxuu iltizaamaya nusuus اsharci wadalaa'il اshar muqalidkuna waxaad rabaa inuu iltizaamo nusuus alimaam imaam almadhab inuu iltizaamo ku fadwado oo ka dhigto si aynu oga hortagnay wadaaduhu leeyihiin alfawda alcaarima fi اlfatwa fawda bilaaban iyo isdhexbood iyo qulub oo wax hadda adduunka ka jira meel wax lagu saagaga mala waa markaan laakiin diidno weeye taqliidu ayri hayri imaamihi aan u diidno masalo kale u gudba tafwiid la yidhaahdo waxay ka hadleen usuuliyiin meel walba fartay gelinhayaan ma bannaanta ilaahay subxaanaه wa tacaala axad addoomihiisa ka mida inuu yidhaahdo hayga asaga waxaa doonta kun ku xukun waxaad adugu xukuntaa xaq ah uxkum bimaa shita nabi in saa lagu yidhaahdo ama mujtahid kaloo min ajtahid uluma sidaa lagu yidhahdo ma bannaan tahay bannaanidaas waa aljawaaz alcaqli aljawaaz adihni baa laga mumkin ma tahay wey axkaam lcaqli maxaynu ku soo marn muqadimadii yarayd fii ada baxd mar maxa kuso marteen axkaam lcaqli waa maxay imise ahay imisay ahayd أحكام العقل والاستحالة والجواز والوجوب وانتهى caqligu markuu shaygan fiiriy wuxuu dhi waa suuragal iyo suuragal ma aha iyo waa waaba laazimba wax hadda laga hadlayo waa tajwiiskii caqliga ee dihniga ma aha kii sharciga ah watafwiidu bandhigid shay laguu bandhigo jaa-izun waa bannaan yahay amaa yuaal kaan yuaala bay ku fiican tahay kaan yuqaala linabiy sida nabi lagu yidhaahdo kale aw lilcaalimi nin diinta yaqaana uxkum bima tashaau fahuwa sawaab masaladan ku xukun waxaa doonto sawaab weeye ayb ma banaanta waa bannaan tahay wey in allaha yaxkumu maa yuriid tafwiidka iyo bandhiga masale lagu bandhigayo waxaa wey waa xuquuqu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay hadduu addoon hebelo waxaan kuu bandhigay inaad xukunto siduu nabigu u yidhi sal slam sacd ibni mucaadow reer bani quraydo saaka waxaad doonta ku xukun aday xakam kaa dhigteen annaguna waa kugu go'naa iyaguna waa kugu geena kala xukun marka muxuu ka sii daayey wuxuu idhi intaanan dhimanin inaan nimankan kala baxno wey ilaahayna waan ka baryey si iga qaa intaan ishaydu ku doogsanayso reer bani qurayda war jeefkooda marka waxaan xukumay buu i wiii wixii dumar iyo caruurana waa maxase in ay haniimo muslimiin noqdaan wixii gaashaan qaadana waa inuu mowdku ka adeega buuri sida nabigu wuxuu waxaad ku xukuntay bixukmi اlmalik fowqa sabca samaawaat <clears throat> tafwiidku marka macnahaas oo kale walaakin buri yasiiru daalika tafwiid markuu yimaado oo ilaahay yidhaahdo hebelow waxaa doonto xukun xukunkaadaaa sawaab eh yasiiru dalika tafwiidka wuxuu noqonaya mudrakan harciyan ay daliilan harciya mudrakan ay ma'khadan sharciyan meel axkaamta laga qaatuu noqonaya marka uu yidhaahdo masaas kan waa xalaal buuri kanna waa xaaraan waxaan leenahay waa xalaashaa tidhi cind baba xalaal ka ahaa horaan buu qoraaba fi lqadaa'i waalqadar inaad dhihi doonto waa xalaal wuxuu rabirabay ee loox maxfuudka ku yaalla ee qoraa unbaad ku habsatay w adiguna sida sacad ba ugu habsaday xukunkii ku qoraa cinda allaahi unbuu ku xukumay reer bani qurayd muxuu soo kordhiyey xukunkii libidhsanaa unbuu idhaariyo muujiyey boorka unbuu ka jafay saasuu kuu leeyahay laakin yasiiru dalika mudrakan sharciyan nacam hase yeeshee wey tanoo kale meelaha markay gasho haadaa iyo nacamta meelaha ku timaada hase yeeshee ka dhiganta lam yaqac daalika ma dhicin tafwiidkaas jawaas caqli aan ka hadlaynaye ma dhicin in ilaahay subxaanahu wa tacaala axad min alambiya uu ku yidhi nabigeennaba allaha ka dhigi xukuma waxaad doontaan fahuwa alxaq ma dhici itabic maa unzila ilayka la yidhi <laughs> waxaadunta samee lama dhihin wa an ixkum baynahum bimaa anzala allahu baa la yidhi uma jacalnaaka calى shariicati fatabichaa baa le walaa tatabichaa waadan laa yaclamuun marka waxaa weeye hawshu waa halkaas markay dhaheen qur-aanka aad wado ama nagada aw badilhu nab muxuu yidhi qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay marka hawshu hawl sidaasa weeye waxaan ka hadlaynay ma dhici kartaa awoodda rabbi marka la eegaan ka hadlaynay marka loo yimaada ma dhacay hawshaa ma la helay ma dhicin buu wadaadku yidhi wadaadka hadda ashcariga ee jahmiga mutajahimka markuu marayay muxuu ku cilayey maslada sharxiisa waxaan saa u leynahay buu ihi lأnna dalika min khasaa'is الrububiya in ruux bini aadama wuxuu doono xukumo oo anaa ka sii daayay oo waa kala xukumay oo kan dilaan ku xukumay kana dayn kan feedhaha lagu dhufta kan madaxa la qaado hawshaa bini aadan ma laha bu lanna dalika min khasaa'is اrububiya wahaabiya lagu kari laya jahmigana waa qarirhaya baladu sidhe aan iskaga tagno wa ama taqliid taqliidku min xayu luga waa maxay waa wadcu اlqilaadati fi اlcunuq kuul ama koor ama jare ama xadhig luqunta in lagugu xidho wey taqliidku luqa ahaanna waxaad moodaa marka marka la fiiriyo mafhuumka ee luqawiana waa maxay waa tafwiidu almri ilaa shaksin waa inaad ruuxa arrin u dhiibto hebelo adaan kuu daaye saa doonta ka yeel hawsha adaan kugu hadleeya si dheh tafwiid اlmri ilaa shaksin baa la yidhaha luqa ahaan asalkeedana waa taqliid اlqilaadati wadcu اlqilaadati fi اlcunuq tacriifka istilaaxiga isagaa sheegi doona muxuu ihi wadaadkii laqiid alayaadi qaliduu amrakum lilahi darukumu raxba الdiraaci bmri اlxarbi muطalica nin buu la hadlaya wuxuu le arrintiina waxad u dhiibtaan nin muxuu ahaaye gacmo ballaadhan oo xariif ah oo deeqsi ah dagaalyahana ah qaliduu amrakum muxuu ujeedaa qoorta u geliya waa maxtalada u dhiibta wey lilaahi darukumu raxba الdiraaci bamri اlxarbi muطalica muhimaddu ataqliid waa maxay waa in ruux hawsha isaga loo daayo loo bandhigo waa tafwiidka hadda soo martay isilaaxna fahuwa madhab fahuwa akhdu madhab اlgayri fi ayri mari min gayri macrifati daliilihi fiida bimacnaa min bay ku fiican tahay waana sida kutub usul lagu yaqaana caanka kuwa dhiba male fahuwa akhdu madhab اlgayr ruux kale madhabkii inaad qaadato weeye madhabka ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo madhabkaana ka fiican meelaha ka waxay laga cabiraa wa akhdu qowl اlgayr imaamka iyo madhabkiisu ma ahan keliya aqwaasha basa ayib fii ayri macrifati daliilihi min hayri macrifati daliil adoon garanayn daliilkiisa madhab iyo xugum iyo masalo aad nin ku raacaysa mana garanaysa masalada meeshuu ka keenay meeshay maxay ku dhisan tahay maxaa u daynay ma taqaani ayib kaasaa la taqliid la yidhaahdaa idan wuxuu ka soo baxay taqliidkii adilada qur-aanka inaad qaadato ama suubanaha aad raacdo ama ijmaac اlmuslimiin aad raacdo ma aha taqliid itibaac baa la yidhaahdaa cinda alakariin taqliid lama yidhaahdo taqliidku waa maxay qowl wadaad oo ijtihaad ku dhisan oodan garanaynin meeshuu ka keenay inaad ku indha aada orgob tidhaahdo wey diinna ka dhigato wahuwa laazimu lifaaqidi ahliya yaa taqliid ijtihaad ninka iska laha waad soo marteen laba cilmi iyo aqoon dheeraada nin diinta uu leh xaggana cadli ah ayaa laga qaataa axkaamta sharciga ay caamadu ka qaadanayaan wahuwa taqliidkii laazimun wuxuu laazim ku yaho waajib ku yahay weeye lifaaqidi ahliyatin nimaan ahal u ahayn inuu ijtihaado faaqid اlahliyana waa man laysa bicaalimin walaa cadlin hunaan hadda waxaa loo jeedaa waa nin aan aqoon uu ku ijtihaada lahayn maslada iyada ijmaacaad baa la guuriyaa niman ka dagaalamana way jiraan daahiriyo wa bacd اlmuctasila taqliidkoo dhan bay diidan yihiin waxba hadda kusii mashquuli maayo walaa yajuuز oma banaano lilmuqalladi an yuqallida kii mujtahidka asagu lagu dayna caama ee fatwada u raadsanaysay inuu asagu dadkii taqliidiyo looma ogolo walaa yajuuز oma banaano lilmuqalladi mujtahidkii wey kii la taqliidinayay ee hawsha loo dhiibanaya an yuqalida hayrahu sida sawaabkaana cinda alxaajati nacam cinda alxaajati wاdaruura mujtahidku wuu taqliidin karaa hayrkiis masale degdega oon ku sugaynin baa lagu weydiiyey baaritaanku wakti buu kaa qaadan masalada ku sugi mayso markaasoo kale cinda alxaajati way bannaan tahay sida raajixa fi اlusuul taqliid اlmujtahidi ligayrihi cinda alxaajati wاdaruura way bannaan tahay ayib <coughs> masale kale u gudbay wuxuu idhi oo adugu maxaa lagugu diid waxaa lagugu diiday asal taqliidku lama ogolayn oo wuxuu ahaa kayrkaa warkii inaad iska qaadato adoon daliilkiisi garanaynin hawshaana layskuma ogeyne shareeca in lays raaco diin lagu dhaqmaa asal ahayd caamo aan ijtihaadi karin baa loo baneeyey hawshan taqliidka ah fasaluu ahla dikri ayib iyo alaa sa'luu idaa lam yaclamu inamaa shifaa lciyi su'aal ayib iyo wixii la halmaala laakiin mar haddaad mujtahid tahay baahiba ma qabtid way maxaad ijtihaadaysa haddii laakiin baahi timaado aan isugayn iyo masale taagan waxaa weeye waxaa ii bannaan in aan taqliidiye khayrkii kadibna aan u fatwoodo hadhowna aan baadhitaan khaasa masaladii kusii sameeyo masale kale u gudbay oo ah waad ijtihaadday xukun baad gaadhay masaladii qudhigeedii ayaa lagugu soo celiyey waa dambe ma waxaad leedahay hadda ka hor soo saa kuma fadno ha sidii ku soco adoon baadhitaan ku noqoni mise haddana faagashaad bilaabi oo kutubta dib oogu noqon oo indhaha isdaba dhigi oo guntogaad meel iskaga dhig saxaadihii laba kun iyo shantii baan mar fiiriyey saasay ahayd hore u soco taa waa mas-uuliyad darro wey lama ogolo waxbaa kuu kordhin kara futuuxaadka rabbigay baa iska furan khawaair baa iska jira caqligaa kordhi cilmigaa kordh haddana mar labaad ku noqaa lagu leehay wamaa takarara masaladii soo noqnoqota min masaa'il ijtihaad baa loo jeedaa hadda yajib waxaa waajibay tajdiid اlijtihaadi fiihi dadaalka in la cusboonaysiiyo walow lam yaxdu muqtadin lilrujuuc niman baa ka murmay waxay leeyihiin masale hadda kahor haddaad ka fadwatood baadhay meelna aad dhigtay qudhigeeda lagugu soo celiyo wax soo cusboonaaday oo keenaya inaad masalada ka noqotona aysan jirin sid hore kuwaad mar dambana fiirin maysid waxaan eegaynaa bay leeyihin in uu kugu soo kordhay maa maa yaqtadii alrujuuc can اlxukm اlأwal ijtihaadka hore inaad ka noqoto wax keeni kara hadduu kugu soo biray waa waajib inaad mar labaad baadho haddii laakiin xogtii hore waxba uusan kaa soo kordhin naasiluna sideeda ay tahay suwar kale aysan soo raacin qaab kale aan loo dhigin laagta mugta caamadu way qaybbaa musiibo ah hal mas'alo iyo toban dhinac kaaga keenaya ibnu taymiya mar intii culamo badan fatwo lasoo weydiiyey baa ay qaab ku dhufteen asagayna ku kalsoonay nimanka dadka caamada maslo ay khusaysay imutamiin waxaa la ogyahay masalada inuu diidan yahay oo uu ka qabo maya uu ka qabo caamay xariifaa loo soo dhiibay hal mas'alo yuu toddoba weji imutamiin u keenay toddoba weji toddoba maalmood oo kala duwan toddoba qaab wadaadku didna caqli badan baa hawcuri waa ayadii waa laga bedelay wadaad kale loo soo dhiibaa iyadoo qaab kalea waa ayadi daraad baa la weydiiyey ow hebel baa weydiiyey heekhtiyahsaa ka soco ayada weeye toddoba goor markuus mdheen balaayaa ku dhacdo insaanba ma ah oo iskaga tageen marka bani aadamku waa dhib badan yahay marka haddii uu jiro wax keenaya inaad ka noqoto ijtihaadka cusboonaysii hadduusan jirin bay leeyihiin kuwaasi wax ijtihaadka keena inuu isbedelo tii hore ku soco ra'yigaasuu baabi'inaya wuxuu leeyay laba gooraba haddaadan hubsanin masaladu inay sideedii tahay aadan hubsanin ijtihaadku in la cusboonaysa laazim wey haddii kale amiin ma tihid daacadnimaada kugu jirin lexjecla kaama hayso fataawada ummadda aad siinayso lexjecla kaama haysa naftaada iyo aakhiradaada ma qadarinaysid xilkasnimadaada iyo il mas-uuliyadda ku saaran laba midun weeye in aad hubsato marka su-aashii la soo celiyo oy masaladu soo noqoto inaad hubsato wax isbedelay inuusan jirin daliilkuna uu sidiisii yahay marka waxaad leedahay si hore ku soco haddii laakiin malahaadu aad is leedaha maanta haddaad baaritaan ku noqoto ama wax kuu kordhaa waa laazim inaad baaritaan ku noqoto labadaa daraf bay kaata masaladu aan iskaga socon wamaa takarara yajibu tajdiid اlijtihaadi fiihi walow lam yaxdud iuusan soo darin be muqtadin wax keena ay daacin lilrujuuci can اlijtihaad اlأwl waxa keena in laga noqdo ijtihaadka hore yuusan jirinbe waxaa weeye hadduu muxtamal yahay waa ijtihaadaysa mar labaad waa ku noqonaysa laakiin hadalka hadda meesha uu ku qoray uu ka yar duwan yahay nadmiga nadmiga waxaa ku qoran laakiin sharaxa iyo matnigana wada socda masalo kale u gudbay laba culummo oo meeshan joogto mujtahidiin culummo oo fara badan kii laga aqoon badnaa ma taqliidin kartaa adoo ka tegaya kii caalimka ee aclamka cafwan wayajuusu waxaa bannaan taqliid اlmafduuli kii laga fadli badnaa in la taqliidiyaa bannaan goorma laakiin bishar idaa lam yactaqidhu muqaliduhu wa hadduusan aamininka taqliidinaya mafduulan in laga fadli badan yahay bal raajixan aw musaawiya haddaad aaminsantahay sheekh hebel iyo sheekh hebel inuu sheekh hebel aqoon badan yahay aqoon badnida uu ku darsaday waracnimo ila hal aqoon besa ma ahe xalaal miraadnimo uu ku darsaday ma banaana inaad midkan aqalu cilman wa aqalu waracan adada laguma ogolo laakiin fii xaqiiqati اlmri sheekh hebel iyo sheekh hebel oo sheekh hebel aqoon badan yahay adiga caamayga haddii kaada uu ku cajab kula yahay waad weydiin kartaa w kaada cajabta kula ah adiga danigaadaa lagu xukumi agtaada wuxuu ka yahay mafduulku faadil buu ka yahay ayb bal raajixan asagu inuu aqoon badan yahay aw musaa ama mulasima wadaadka kale asagu aaminsan yahay muqalidku maxaa yeele haddii kale diintaada aada u meeldayin adoo aaminsan sheekh hebel inuu aqoon badan yahay asaguna daacadsan yahay xalaal miirad yahay sariigto iska ilaaliyo xumaha adoo og ku kale inaad aaddo xoogow ku fiican qiilbaadhidda iyo burdhaglaysiga iyo ceesaan qaadashada inaad aaddo waa maxay nin diintiisa u meeldaya matid waa diintiisa ninku khamaanayaa tahay masale kale u gudbay taqliid اlmayit nin caalima mujtahid oo dhintay oo madhabkiisi qoran yahay fataawidiisii la hayo kutubtiisii kuwa noolla ay joogaan intaad kuwa nool iska dayso sheekh hebelkii dhintay laba kun iyo tobankii ayaa sidaa ka qaadanaya xukunkiis war niman kaloo indho waaweyn baa joogoo nool iga dayo karaan qaadan taa ma bannaan tahay wayajuusu waxaa imaam mujtahid oo dhintay madhabkiisina qoran yah la og yahay in la taqliidiyo way banaan tahay wey wahuwa madhab اjumhuur madhab اjumhuur baa sidaa lأnna اmadaahiba la yidhahdaa laa tamuutu bimowti aصxaabiha madaahibtu kuma dhimato ninkii lahaa dhimashadiisa shaafici waa horo yuu geeriyooda laba boqol kun iyo laba iyo soddon iyo dhowr sanuu sii xabaalan yahay wamaca dalika maxaynu ku dhaqanaa madhabkiisa qolina waxay yidhahdeen maya ma banaana taqliid اlmayiti in la taqliidiyo ayb qolya tafsiil bay qabaan oo waxay leeyihiin haddii mujtahid nool uu joogo mid dhintay lama taqliidin karo nin waxay dhaheen ka nool waxaaba ka fiican ka dhintay baa ka fiican lianna alxaya laa tu'man calayhi اlfitna ay dhaheen midka nool inuu burdhagleystaaba dhici karta risho hoosta looga dhiibo wuu aafoobaba wadaadkii islaamnimada ku dhinteenno xabaaleynu ku tukanay shan sano ka hor kaas alla duldhigtay leeyihi marka waa nima baabuu ku dhuftay hada laakiin waa ra'y jumhuur taqliid lmayiti ray jumhuur wey qolyaha yidhi mayd lama taqliidin karo waxay iyagu taagan yihiin raazi baa ka mid a ah, oo weliba ku dagaalamay qudina raazi fi lmacsuub fi usuul اfiq wuxuu leeyahay daliil adag buu keenay oo shubo culus ah wuxuu yihi imaamka mujtahidka ah markuu nool yahay la-aantii ijmac ma guntamayo la-aantii ijmaac ma guntamayo markuu dhintayna asagoo qabrigiisa la dul fadhiya intii la shuray yaa la ijmaaci buui muu jeedaan buui asagoo noolna lagu dhici waa markuu dhintayna lama watashaninba faatixun baa loo akriya xoogo warda lagu kala teg marka wuxuu le geeridii noloshu ma lama simin kabarow isagoo halkaasuu ku dhafto waa shubo culus ayib laakiin wax jirta ma ah saxaabadu saxaabo dhintay taqliidinayeen cumaan iyo markay isqabteen cumar isku qabteen masaladii aljad walikhwa cumaan muxuu yidhi ra'yigaada mujtahid baat haddaan qaadanana waa fiican yahay buui ra'yu shaykhi qablaka haddaan qaadana fa nicma ara'yu bihi buui yuu taqliidinayaa abubakr asidiiq oo dhintay waa hore saxaabadu dhaqanka waa la tacbiinna waa lahaayeen meyd meydkan marka hawlaha ay wadaan usuuliyiin kugu wareerin waa falsafo dambe ay uga keenaan aan iskaga socon ninka caamayga ah caalimka uu taqliidina masaa'ilka weydiina u fatoon seebuu ku ogaan wayajuusu waxaa bannaan istiftaau man curifat ahliyatu lilfatwa waxaa bannaan istiftaau man ruux su-aala in la weydiisto curifad la ogaaday ahliyatu inuu u qalmo fatwada ahliyaduna labaad kusoo ogaan fatwada ijtihaadka maaha ahliyat اlijtihaadi waa alcilm ahliyat اlfatwana waa alcilm wاlcadaala soo xale mayna soo marin labada yaan laisku khaldin ninka ahliyiisa lagu ogaado inuu yahay caalim biالsharci wالshariica xaggana u yahay cadlun waricun baa la doonaya seed ku ogaan ummadii oo fatwa ay weydiisan baa aato wadaad manaabirta fadhiyo misad garaacayo abuurka sii daynhayo saa u kala tuuraya caamada nin walba su-aasha weydiisanayo adna iskaga bir waxba ha qodqodin haddaad culmo oga maraati kacday inuu caalim yahay warica diina la weydiin karana waa sidii slku ay yeeli jireen waa khayr ayb oo ragga hore dee soo saartay ragga waxbaray baa udhihi jiray qad aana laka an tufti hadda waad gaadha xilligii aad fadwan waa taaba gaadha waad hana qaada hore u soco meesha laakiin maadaama lays sinsaaraynayo waxba lasu ogolay caamada muslimiinta meeshay u socotay iyo wadaadkay wax weydiistaa adugu iska dhexbood <laughs> colays bala iskaga tago wayajuuzu lilqaadir waxaa u bannaan calى tafriic اlfiqhi wاtarjiixi min madhabi mujtahidin iطalaca calى ma akhadi واctaqadahu an yaxkuma lahu min dalika mujtahidka xal aynu soo maray mujtahid اlmadhaba buu gadaal ku keenay halkan keenay mujtahidiinta xal waxaan usoo qaybnay mujtahid madhab iyo muطlaq iyo iyo mujtahid اlfatwa ay اlfutya waynu soo maray saddexdaas ya maxaa tiri cabdirashiid taa ma ahayn taa nin gooniha ma aha taa mujtahidka mulaqa ah ayaa yaa laftirkiisu waa maxay tajazu baa geli kara isagoo mulaqoon madhab ku qaydnayn oo nina aan taqliidinaynin ayuu masaa'ilka abwaabta qaarkood uso ku ficn kuwa ku fican ka fadwanaya baabulfaraa'id haddaad taqaan waxaa tahay mujtahid mulaqa fii baab alfaraa'id ilaaq waa maxay waa ilaaq lagaa lagaa dabarkii baa lagaa furay min ataqayudi bimadhab baa laga hadlaya ee ma aha aqoontaada lagama hadlaayo ayb mujtahidka marka madhabka waxaynu ku soo maray in muqayad la yidhaha mujtahid muqayadaa la yidhahdaa mujtahid muntasibaa ilaa madhabin waa la yidhahdaa mujtahid madhabna waa la yidhahdaa isagaa ka xoog badnaa shawkaniya saaxiibadii waxay leeyihin ninkaa u taqaanaan mujtahid fatwa u taqaanaan iyo midkaa mujtahid madhab u taqaanaan kulli waa mujtahidiin waxaan idinkaa la yimid kulli mujtahidiin weeye nin walba xukumka uu garanay waa inuu ka sii daayo bidaliilihi hadduusan xukumka daliil saari karinna caamay dhagawaaweyn wey annaga hanoo dhihina waa mujtahid halkaasay taagan yihin wayajuus waxaa u bannaan lilqaadiri ninka awoodaya calaa tafriici ilfiqhi fiqiga inuu tarmiyo oo masaa'ilka uu ka sii daayo o istimbaabo iyo watarjiixi bayna alaqwaali wanusuus aqwaasha in la kala rajaxo min madhabi mujtahidin aqwaashaasoo ka timid mujtahid madhabkii kaasoo ialaca isha mariyey calaa maadi mahad mujtahid mujtahidku meeshuu axkaamta ka qaatay iyo usuushiisa wactiqado weliba aaminay inuu ummadda u fiican isagu u cilmi badan yah waxaa u bannaan an yaxkuma inuu u xukuma lahu lilcaamiyi min dalika ay min dalika almadhab oo min ali waa maay imaamkaas uu taqliidinay daba taagna madhabkiisa cumada uga fatwoonaysa shaafici baa tahay usuul shaafici baad taqaanaa uruqda iyo masaadig wax ku istimbaadaad taqaanaa si wax loo kala rajaxaad taqaana caami baa ku yimid waad u fatwoonaysaa xageed uga fatwoon min madhab الshaafici waa markaad aaminsan tahay ana madhab الshaafici arjaxu almadaahib cabdilmalik cabdallah bin yusuf ibn cabdilmalik ajuwayni kitaabba ka qoray in arjaxu almadaahib uu yahay madhab الshaafici balaayo ku dhigay risaalo yaroo boqol beej ah madaahibta o dhan dhulku la simay xiniyuuna sheegtay fooda wax geliya waa la waaye maalikiyo kitaabka radin waaye xanaabee fooda gelin waaye xanafiyo u dhowaan waaye waa dambe zaahid alkawthari y waa radinhayaan asna wakti ku bixiye isku baabe ayib almuhim adoon mujtahid mulaq ahayn baad caamada u fatwoon kartaa waxaan ooga fatwoon madhabka imaamkaad saaranta aad adigu daba taaganta masalo kale u gudboo la yidhaahdo ma banaan tahay muslimiinto dhan ba in mujtahid laga waayo oy caamo iskugu biyo shubtaan iyo mujtahid اlfatwa iyo mujtahid اlmadhab la iskugu biyo shubto oo la waayo mujtahid muطlaqa la waayo jumhuurtu nacan bay leeyihiin jumhuur usuuliyiin xanafiyo maalikiyo shaaficiyo waa saasay leeyihiin xanaabila yidhi maya ma dhici karto ummadda ijtihaadku ha ku yaraadee laakiin waa in la helo wadaad mujtahida waa la helaya lamana waayo wayajuusu waxaa bannaan an yukhla الzamaan ay alcasr casr min alcusuur inuu ka marhnaado can mujtahidin ay mulaqin mujtahid mulaqa in la waayaa dhici karta ayib aw madhabin bay ku daran wadaadaha qaarkood mujtahid mulaqa in la waayo ama mujtahid madhabba la waayo waxaa hadda laga hadlaayo waa jawaaska caqliga ah ma aha wuquuc hadda waxay ka hadlaan usuuliyiin ay ka hadlaan ma dhici kartaa weeye caqlan in la waayo nacam weeye qudrada rabbiga waa keentaa xadiidna waaba tusayba in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min min alculamaa walaakin yaqbid اlcilma biqabdi alculamaa bay u daliishadeen cilmiga ilahay markuu rabo inuu dabar gooyo culammada alle-anoo dhammaan kadibna cilmigaa la waayay ra'yiga waa xadiidka waxaa daliishadaa jumhuurta xanaabila waxay yidhaahdeen ma soconayso laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii ظaahiriina al ai laa yadurhum man khaalafum walaa man naawam xataa yaatiya amr اlah hm calى dali xadiikaas ay kudhgaxadiiii daaif almansuur o dhan bay sii daayeen ibnu daqayl ciid wuxuu yidhi waa bihi aqul xanaabilaan la safnay maalikii shafci warkooda kuma jira buui so wuxuu leeyahay ra'yigaasaa ina saxan xadiidka ibnu cumarna kuma cadaba cilmigii in la waayo ilaahay markuu raba inuu in cumar la dhammayn laga hadlay culma lawaaid ma sheegin culmaa lawaaxid kuma sheegine markay culummadu yaraadaan caamadu waxay samaysanayaan ru'uusan juhalan baa laga hadlay xilligay timaada la gaadho wey oo aakhiru zamaanku kitaabka qur-aankaba la qaadi doono weli mana gaadh intay hawshu degantay qur-aanku shaqaynaya ummaddu ay indhaha caddaynayso ha laga hadlo xilli zamanulfataraada maynan gaadhin ayib zamanulfataraad shareecadu intihaas ma ku dhici doonaa masaalo goona lagu hadlo wey aa masale la isku hayo aan iskaga tago <clears throat> sababkan waxaad moodaa laa tazaalu طaa'ifa ay way ka caddahay xadiidka kale way kala qaaday xataa yaأtiya amr اllahi wahum calى dalika zamn اndiraas iyo qabla indiraas ba xadidka kala qaaday طaa'ifa almansuura xilliga ay soconaysay cilmigu taagnaanayo xaqu taagnaanayo iyo xilliga la gaadhayo in hawshaba la gebagabeeyu kala qaaday xadiidka ibn cumarna wuxuu ka hadlay cilmigu inuu dabar bi'i doono waagaa dabarkoodana caamadu ay ku caliqubi doonto caamo kaloo madaxya waaweyn ayib marka ayagaa ku gar leh oo cadam awaal laa tazaal baa soo ka hadla ayb midna kayfiya qabdi buu ka hadlay sida cilmiga u dabargoy iyo qaabka loo dabargoynayo waktigu gaadhay waa laba xadiid aan iska hor imanayn isku baabna abaan ahayn wuxuu u gudbay mujtahid baa taqliidood ku dhaqanta fadwadiis ma ka noqon kartaa wuxuu yidhi waman camila min alcawaamil axadkii ku dhaqmo caamada kamida biqowli mujtahidin buu ku dhaqmay laysa lahu an yarjica canhu ilaa fatwa ayrihi labaa loo kala qaadiyo wadaad baad sheekh kuu ahaa ood taqliidinaysa su-aal baad weydiisa waad ku dhaqantay sidaa aad ogu dhaqantay baad ka diindhegan ilaa qiyaami saaca adoo hadda ka hor fadwiisi qaatay oo ku dhaqmay masaladii xaadidadii qudhigeedii hadday haddana soo noqoto wadaad kale intaad weydiiso oo qaba aragti tii hore ka bedelan ma taqliidin kartay ma taqliidin kartid ayb sida muxuu ahaaye mujtahidkuba uusan ra'yigooda u bedeli karin ilaa bidaliil aduguna daliilkaadi iyo xukunkaadu iyo sharcigaadu waxaa weeye mujtahidka fatwasi lacaami baa tahay ma bedeli kartid weeye kama dhexan kartid taa waa markaad ku dhaqanta kadib laakiin haddaad mujtahidka su-aal weydiisatay oo uu kuu jawaabay weli adoon ku dhaqmin oon samaynin waad bedelan kartaa wadaadku tiisu waba yar adag tahay bal sheekh hebel aan fiili waad dhihi kartaa oo ninka waxbuu sulsulxiyaa oo xoogow qiil baababaadhaayo waxbuu qaataabaa lalahaaye amuu dacda ku raaciyaa bal ku yar dhaamo yar adag aad raadsata sida raajixa qabla alcamali waad leedahay inaad ka noqoto laakiin bacda alcamali abadan saas ijmaac baa lagu soo guuriye amidi iyo waxaa soo guuriya ijmaaca muxuu ahaa cafwan ibnu xaajib iyo sayfudiin alhindi safiudiin hindi iyo ibnu xaaji waxay soo ijmaac in bacd alcamali aadan ka noqon karin ayib qabl camalna khilaafkaas khilaaf baa ku jira wayajib waxaa ku waajibaya calى alcaajizi can اlijtihaad ninka ka caajizeen awood inuu ijtihaado aan awoodi karin iltizaamu madhabin mucayanin madhab mucayana inuu ku dhago oo diinta u ka qaato ayib kaasuu yactaqid uu aaminsan yahay rujxaanahu inuu ka xoog badan yahay aw musaawaatahu ama uu la samaya wadaadaha kale ama madaahibta kale haddaad caamay tahay oodan ijtihaadi karin nin culumada mujtahida ood ku kalsoon tahay diinkiisa ood leeda culimmada waxba u dheer yahay ama wuu la siman yahay baad taqliidinaysaa w idan waa wujuubu taqliidi cala alcawaamim masalada kaga hadlaya niman baa ka niqaashaya oo waxay leeyihin caamaygu culmmada wuxuu weydiinayaa su-aasha markay u jawaabaanna ma daliil buu lehay sheekow hawshaasaa dhacday maxay shareecadu ka qabtaa sidaa iyo sidaa wey sheekhow khayr allah ku siiya daliilkeedaan rabaa ilaahay baa sida ka yidhi nabigaa sida ka yidhi ijmac baa ku guntamay ku dhaho ole waad fiican tahay waxaan qaatay qowlka ilaahay baan qaatay xadiidkaad ii sheegtay baan ku dheganahay ijmaacaad soo guurisay cala ra'si walcayn marka waay leeyiin muxuu taqliidi caamayu nusuustii wuu raacay daliilkii wuu raacay wadaadkana muxuu ka dhigtay wasiilo saa in la yeelay wax kale lama ogola ibnu xasan baa ku dagaalama ijmacna ku soo guuriya kii soo guuriya wadaaduu cagsigii buu soo guuriya taqliidkuna waa bidca fi diin buu aan dhicin ilaa waagi dambeed qoorsaaan lagu qabateenba mooye waa dambe qoorsaa nala dhigteen bay hawshan bilaabatay waaba bidca fi diin buu kitaabo dhan buu ka qora kitaabkiisa asaadic baa u daran aad ugu dagaalamaan aanu iskaga tagno <clears throat> masale isku hayo weeye murna ma markuu wadaadku kuu fatwoodo inaad daliilka weydiiso inay wanaagsan tahay laakiin caamadu waagi dambe waay adilada intay nafta u keenta waxay dhaheen qalid caaliman talqa laha saaliman aduu wadaadun hawsha ku dhejiso asaga aakhara ku guban ama ku bayaxaabi warka way fahmeen almuhim walaa yajib masale kaloo culus buu u gudbo leeyaa tatabuc rukas rukasooyinku waa laba qaybood rukas الshariicati wa rukas اlculamaa shareecada ruksooyinkeeda in la qaato adiladu ay ku timid ruksaة الsafar alfitr alqasr ruksooyinkaa shareecada ku timid in la qaato waa min addiin bal mararka qaarkood inay waajibtaan laga yaabaa ruksada rukasu shariica loo yaqaano ee nusuusta iyo adilada leh qaadashadeeda waa min addiin ta laga hadlayo hadda waxaa wey rukas lculamaa masaa'ilka laisku haya ijtihaadigaa ee wadaadduhu ku hardamaan inaad had iyo kor ka doorato meesha fudud an ta'khuda min almadaahibi ahwana ahwanaha calayka baad urursanaysa ribadu waa xaaraan buui riba lqurdi iyo moorgeejka iyo guryaha hawshaa lagu iibsada loonka iyo sheekh muu waa banaanta sheekh lagu abo haye nikax bilaa weliyi ka waran sheekh waa xaaraan yaa qaba xanafiyo bilaa weli ayagaa rabaa markhaati shardi maa yaa yidhi maalig asagaa rabaa meherka in la sheego looma baahno yaa qaba xanafiyo iyo shaafici ayagaa rab isku urursay intuun burdhaglaysiga taa aafo wey iyadoo gaalnimaa ka soo booda rukas culamaa baa laga hadlaayaa walaa yajuusu ma banaano tatabuc rukhasi ay rukhas alculamaa ijtihaadiya laga hadlay ruksooyinka culummadu nawaadir culamaa baa loo yaqaana nawaadir culamaa baa la yidhahdaa tan waxaana ka mid a ah nooca loo yaqaana atalfiiq isku uruurin madaahib waxaa ka soo bixi madhab aafo ah oo ibliis xataa uusan qabin maxaa loo diiday lannahu waa talaacuban biddiin diinta lagu ciyaarayo tatabuc rukhas mafhuumkiisu cinda alusuuliyin waa maxay وأن يkhtاaر min kuli madhbi أhwanh عalيه an ykhtaara min kuli madhabi ahwanahu calayh shaykhu lislaam ibnu taymiya ijmaac buu soo guuriyey inaysan bannaanayn tatabucu rukhas اlculamaa mujalladka soddonaad boqol toddobaatan iyo toddoba baxhi dheer ayuu ku keenay weli wuxuu leeyay ninkii sidaa yeela waa kaafirun biitifaaqi اlmuslimiin halis wey alla iska ilaaliyo caamadan dunida maanta joogtana wadaadaha waxay ka doortaan midka yidhaahda ifcal walaa xaraj laa bas in sha allah hor u sox kii xooga warka daa yidhaahda waa nin aafaysanba mariikhi buu ku noolyahay inagu waa nin waal casriga laga socoba qarniga waxaa la marhayaa alcawlama walfadaa'iyaat baa la marhaya dayax gacmeedkaa la cirkaa la degahayaa dayaxaa gurya laga dhisanaya isagu wuxuu rabanayaa yjuusu wayaxrum walaa yajuusu butaagay ibnu cabdilbar iyo ibnu xasan waxay soo guuriyeen ninka sidaa yeel inuu faasiq yahay ijmaaca man tatabaca rukas اculamaai inuu faasiq yahay lannahu talaacubun biddiin diintoo lagu ciyaarahayo wey sidaa darteed awsaaci yaa wuxuu yidhi man akhada binawaadir اlculamaai kharaja min اlislaam man akhada binawaadir اlculamaa shududaadka wadaadaha ijtihaadiga ninka urursada diinta islaamka ka baxaaya bayhaqi baa ku keenay fi kitaab اqada bisanadin jayid mar wuxuu ka hadlayay muslimiinta xilligiisii buu ka hadlayay imaam ahli sham cabdiraxman bin camr wuxuu yutraku min qowli ahli makkata almutcatu wاsarfu culummada ree maka fataawidooda waxaan ka tegaynaa buu laba shay mutcadu ay banneeyaan waa mamnuuc lanna waa baaila wsarf rib alfadli waxay qabaan baycu dirhamin bidirhamayn wa dinaarin bidinaarayn rib alfadli bay qabaan waa baail lanna waa shuduud khilaafsan nusuusta wuxuu uhi wayutraku min qowli ahli اlmadiina wadaadda reer madiina warkoodana waxaa laga tagahayaa assamaacu wa ityaanu nisaa'i fii adbaarihim heesahoy banneeyaan mamnuuc istilaab baa la saari iyo dumarku ay qabaan xagga dambe in looga tago la garabaro xubinka taranka wa min qowli ahli shaam wadaaddaha ree shaam warkooda iska ilaali waxaad ka carartaa buuri aljabr waac jabriyey madhabljabri oo waxaa weeye addoonku khiyaarba ma laha waaba majbuur aw mujabar fii suurati mukhtaar wadaada qabay baa jiro oo shaamo markii reer banum intay dhasha dhigteen oo dulmigi batay yidhi waxaan waaban ku qasbanahayba iyo wa aaca lumaraai amya aacatu bani umaya waa maxay amiirku wuxuu samey lagu raaco kunuu maca alumaraa laa tukhaalifu اlumaraa aacat اlamiir hawsha hadda waxaa matala jaamiyada jadiidiyada ayaa matasha maxamed maamin jaami muxuu qoray cibaadaة الraxmaan fii طaacati sulطaan isagoo iska fiicanoo qolyahan akhwaanka ku xidhan oo roon oo sacd alcutaybi wadaadkii juhaymaan lagu yartumay baa la baquujiyey xabsi baa laga dhigay nimankan almahlaka sacuudiya mahlakada reer sacuud baa qabatay iyo xabsi bay naftaa qabatay wadaadiska eritria ama oramana wuu hawsha shuqulba kuulahay ibnu baas baa u tegey ibnu baas oo ninkan soo habeen markuu hagaago waan sii daynaynaa ibnu baas baa la hadlay ma hagaagaysa ha waa lagu sii daynayaa bas ibnu baas baa soo daayey isbuuc kadib kitaab bu qoray wuxuu qoray cibaadat raxmaan fii aacati sulaan sulaankee <laughs> iska ilaaliy slku waa ka digahaya aaacat alcamya waa waa kufriyaad wey waa tii khaalid alqasri uu ku dhacay wey khaalid alqasri saciid bnu jubayr markuu intuu qabtay khaalid cabdilla alqasri ayaa qabtay maku waali ka aha marna ciraaq buu waali ka aha xajaaj buu usii ahaa gacanyare nin xajaaj gacanyare usi maclum xajaaj aaminay naaru way kala subxaan laystaan saciid bnu jubayr buu xaramka makiha ka qabtay isagoo ku jira markaasuu xajaaj u dhiibay markii la dilay saciid mujubayr sayid taabiciina fii cahdi yay muslimiinta reer maka dhibsadeen amiirkana naceen lacnadeen waa khaalid qasri maalinkii dambe ayuu khudbo u soo istaagay markaasuu waan maqlay inaad qolyo munaafiqiin ah munaafiqiin buu ku tilmaamay inay wax sheegsheegahayaan oo aad dhibsateen in xaramka iyo kacbada agteeda intaan ka qabtay saciid aan u geeyey amiir اlmuminiin xujadaada la soco adaba xajaaj oo ciraaq fadhiya kaafir buu ahaa daaquuti ah xajaaj baan ka hadlahaya markaasuu ilaahay baan ku dhaartay amiirulmuminiin hadduu ii soo qoro buu ihi kacbada inaan dumiyo oon dhagax dhagax u qaado xataa atrukahu hadiiran taridhu libil la facaltu buui kacbadiibu intuu dhurbaaxay saa u qabtay isagoo garab taagan iyo wuxuu ihi hadduu amiirku kacbada dumi oo dhagax dhagax u qaad meeshay ku taalna goof geelu ka cabba ka dhig balli gelu dhaco waan yeeli lahaa buui waa qolyaa laga dega waxay qabaan aaaca alcamiya aaca shaamiya lagu naanaysa fuqahadu hebel yuiicu fulana aaca shaamiya waa maxay wuxuu boqorku sheego hala wuxuu yihi wa min qowli ahli kuufati waxaynu ka tegaynaa annabiid wasuxuur nabiidka muskirka ah in la cabay qabeen kuufiyiin waa taqaana suxuurtana waxayba qabaan salaadoo dilacda baa la suxuran karaa salaadoo la aadaamay oo diiqu dhawaaqay oo ogti dilacday ayaad ku wadaysaa xadii sunanka nasaa ku yimid oo dacfi ku jiray ku dhageen ayib nabi maxamed baan la suxuurtay waagi oo baryay ilaa ana shamsa lam tadlu xadiidka ahaa bay ku dhageen marka shuduudaadkaasa la yskaga carar alqaadi ismaaciil oo maalikiga alqaadi ismaaciil ibni isxaaq ibni ismail ibni xamaad ibn dirham inuu dhalo waxaa weeye qiimo badan oo faqiih ah oo caalim ah oo xaafid ah muxadid ahaa yaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a ah, waxaan u soo galay amiirkii muslimiinta cabaasiga almuctadid billaah baan u soo galay markaasuu yidhi yaa qaadi isxaaq bal kitaabkan iga eg qolyo wadaaddoona camlayaala yasman col box ah muxuu ahaa culamaau addawla wasulta ah fuqahaa salaatiin yaa kitaab waxay u qoreen muctadid billaah ay ugu ururiyeen rukaska waxyaabaa boqorada u fududay o dhan ila boqorka ma ogta waa nin kibray oo shareecadoo dhan baa dhibaysa oo cibaadadaa dhiba oo waa wuuna waa isagoo dhan baa batraamay marka waxay usoo ururiyeen inta wax u fududaysoo dhan ee wadaadihii warkooda ah iyo rukso walba xujadeedii iyo hawsheedii iyo ninkii qaba siduu yidhi kitaabka ii dhiiba buui markaasaan fiiriye akhriyey markaasaan idhi buui yaa amiir almuminiin mualif hada alkitaabi zindiiq hada xukm culamaa amiiro kitaabka ninka qora waa gaal baa munaafiq diinta duminhaya wuxuu hi yaa qaadi miyaysan waxa qoran wax ka jirin wuxuu hi waxa qoran ninka qaba in nebiidka musirka uu bannaan yahay mutcadu agtiisa xaaraan bay ka tahay midka mutcada qaba nebiidku agtiisu xaaraan buu ka yahay waxaa laguu soo uroriyey inta u liidatay ijtihaadaad adoo la rabo in diinta lagaa leexiyo ninkaan iske asagana iisoo qabo anaa meesha qaadi ka wuxuu hi horta bal ii kaadiyo kitaabkaa la gubo kitaabka xulu guba dabqada sii waa amiir rom amiir hataa culummada iyo nusaxada ahlukayrka wax ka qaadanaya wey kuwa waxaa weeye ninka xumaanta daa yidhahdaa u daran kii yidhahdaa wad bay jecel yihiin oy keensanayeen kitaabku waa lago qisada sanadkeed wuxuu ku jiraa sunan albayhaqi alkubra ka fiiriya mujalladka tobnaad laba boqol toban iyo ko masaa'ilka aada u daran waxaa ka mid a maalan culummo markay qadiyada ka digahayaan bilaash ma aha zina cad baad waxaad ka dhigi kartaa ruqas ulculamaa zina cad rukasulculamaad ka dhigi kartaa tusaale gaaban alimaam shaafici iyo abu xaniifa maxay qabaan xanafiye iyo shaafici waxay qabaan meherka in lagu sheego fi lcaqdi shardi ma aha ma tamise maaha idan gabadh baad heshiiseen meher maadan sheegin ko abu xaniifa muxuu qabaa weligu shardi ma welina omaadan yeedhin maalig muxuu qabaa makhraatiga goobta in la keena shardi ma aha meher aan lahayn makhraati oon weliya gacal lahayn oon meher la sheegaynin oo la is afuuftay muxuu yahay ziniya asaga maxaa u dhexeeya fahansiiya gabadhaad dhaxa intaad iska raacdeen isfahanteen isu qosasheen kadibna heshiiseen hotel tagteen ood galgalateen iyo tan maxaa u dhexeeya makhraatiyaal ma laha oo weli ma laha oo meher la sheegay ma lahaye intaaba waa maxay talfiiq baa loo yaqaana ninka qaba in aan in la magacaabo meherku uusan laazim ahayn oo shaaficiya xanafiye ah waxay qabaan weligu shaaficiyadoo kale maxay qabaan weligu waa shardi xanafiyana waxay qabtaa makhraati in la hela waa shardi xanafiye waxaa tiri shaafici aan ku daaranhaya waxay kaa diidan yihiin haabicikuda balawali nikaxa waa bail xanafiyadu waxay leedahay weligu shardi mee laakiin makhraatigu waa shardi midna maadan ku dhaqmin markii weliga la soo gaadhay weligu shardi ma aha laakiin shaaficiya maalikiya xanaabila waxay kaa yidhaahdeen waa shardi waxaad ka soo saaraysaa madaahibtii madhab wax qaba uusan jirin ilaa ibliis ama ibliisba xataa uusan qabin baad ka soo saaraysa aafo wey lannahu waa talaacun bidiin wallahu tacaala aclam intaa darsigu aynagu joogo insha allahu tacaala muxuu ihi wadaadku qaala musanifuhaa taqamadahu اllahu biridwaanihi hada tamaam اmuqadima muqadimada yareed muqadimada usul iqiga kitaabka dhan buu ku jeeda annaguna kusoo baaba'nay aakhiru maa tayasara min atansiisi min atabyidi bay ku fiican meeshaas aakhiru maa tayasara wixii fududaay kii u dambeeye weeye oo maa tayasara atabyiidu fii nusakhihaa waxa ay suuro gashay in la caddeeyo kitaabku mar baa la alif musawadaa loo yaqaana waa farguri ama waa feegaadka u horreeya ka dambee naqtiinka wax lagu soxo kaadaa tabyiidka la yidhahdaa kitaabku waad alif waa dhammayn haddana dib baad u firin kaa dambee la naashnaasho ee la hagaajiyo ee ummadda loo soo saaro kaasaa la nuska mubayada ama tabyiid loo yaqaana marka tansiiskaasi munaasib kuma aha meesha nusakh badan baa baxday oo risaaladan ka mida ah xertii ardada gaadhay xilligii mualifka birmaawi marka wuxuu raba inuu ku yidhaahdo tan unbaa muctamada ah lanna ayadan caddeeye oo dib u muraajicay wamaa khaalafaha wixii khilaafa nuskadan falaa yucmalu bihi laguma dhaqmahayo maxaa yeelay faqad waqaca arujuuc can kaiirin minhu masaa'il badan oo wixii baxay ah waan ka noqday ayb saa darteed wa arkaysa ikhtilaafka ku jira matnigan iyo manduumada meelo badan iyo sharaxa waxaad arkaysa inuu yataqayaru ijtihaad ee uusan ahayn hal rayo sheekhu qabay oo iskhilaafay fi lfatwa mxuuah fi lmanduuma waa وفي الشرح خطأ اسكو خلاف مئة أسقى تغير اجتهاد باكو علمت والله تعالى ينفع بها مؤلفها وقارئها والناظر فيها ويغفر لنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين مرك إن شاء الله تعالى رسالة ويدا ماتي كتاب اسكا أدقنا واءها مطني يرو مسائل أصول الفقه وحبا عن كتقنا واءها marka alla muraajaceeyo intii la arin kara la ariyo wixii markaa adkaadana aynu dib iskugu soo noqono wallahu tacaala aclam madaahibtooda iyo kadigooda hadda waa iska dhib badan tahay risaaladan waxaad ku xijisaa jamcu jawaamic usuulfiqiga waxaad ka akhrisataa kitaab walbe walba midkuu ka adag yahay saaad u fahanto istilaaxaadka mutakalimiinta usuuliyiinta maskaxdana ay u furfuranto risaala un fudud haddaad ku dul wareegayso ad ku rafaadaysaan risaaladan waxaa ku xigta risaala jamculjamaamic tajdiina subki waa risaalo fiican matni mukhtasara weeye sida kan oo kale meelo badanna ka masaa'il badan wamaca daalika shuruux fiican leh shuruux fiican leh asagaasi hala daraaseeyo hala daraaseeyo risaalada ninkii doonaya inuu daraaseeyo ha u kaalmaysto sharaxa alfiyada wadaadka iyo baxrulmuxiidka zarkashi baxrulmuxiidka zarkashi iyo tashniif lmasaamica zarkashi calaa jamci ljawaamic labadaa kitaabu inta badan masaadirtiisa ah waxaan ka soo urursadaa maadadan usuul fiqe waqtiha lagu bixiyo waqtiha lagu bixiyo hala daraaseeyo wakti dheeroo taqriiban toban sana aan ah ha loo khasa keligeed adoo ku luux jiidanaya hawlihii kale ee aalaadkii culumti kale carabiyada iyo culumulaqa iyo idan maxaa yeel waa faniga micyaar اlculuum baa la yidhahdaa micyaar اlculuum ibnu taymiye iyo ibnu qayimna miisaan culum bay u yaqaanaan ninka la yidhaahdo hazalina asaga iyo maniqaba waxay u yaqaanaan micyaar اlcilm culumta wixii lagu miisaamahayey wey waa aalada lagu ijtihaadahayey ayadaa hala daraasay maadaama hadee kunkii sane u dambaysay faniga usulfiqa la dhexgeliyey musalaxaad kalaami ah kuwa caqli ah kuwa caqadi ah ayagaa inaad afkooda baratood ku dhex jirtaa wanaagsan intaad ku lugi lahayd rasaa'il lagu sheegay waa usuul fiq cinda ahli sunna waljamaca kuwa ha ku lugiin waxba ka faa'iidi mayse maxaa yeelay maadada nimankana haysta kalaamiyiinta ashaaciriya maaturiidiye iyo eh, muctasile iyo baa haysta wakti bay ku bixiyeen waxayna u galeen oy hawsha wakti ugu bixiyeen waa meesha markaad awood ku yeelato aada xerta waxay wata ka burburin karto marka soostahay qaado saaad u tagto shirarkood oga dagaalantay hawsha u galeen nin walba kiisuu gashada marka nasiixadu waxaa weeye marka koobaad waxaad daraasaysaan caqiidatu ahli sunna waljamaca bitafsiil walixaata caqiidatu ahlu sunna hala daraaseeyo في bاب الأسmاء في الإيمانيaaت في الإلaahiyaat si tafsiila oo mudaqiq ah ha loo daraaseeyo caqiidata ahli sunna waljamaca bacdaha kutub usuul fiqi hala daraaseeyo weliba khaasatan kutubta ahlulbidac ee kalaamiintu ay leeyihiin sida kitaabkan iyo wixii la halmaalaa marka waxaa soo baxaaya adoo tallaalan xaggana yaqaano cudurrada xaggeed ka tallaalan tahay waxaad kusoo kugu soo tallaalay inaad tahay caalim bicaqiidati ahli sunna waljamaca waa tallaalan tahay cuduradu uu sulfigu abo ina walba wuuu geliyeyna waxaad ku ogaanaysaa tallaalkii kugu soo dhacay dartii midda labaad in dardaarmayo kutubu shekh islam ibnu taymiya ibnu qayim in badan hala ariyo hala muraajaceeyo hala daraaseeyo kitaab walbay leeyihiin haddaad akrido waaad aadan ka waayaynin baxi usuulfiqi ah oo muxaqaq ah oo mudaqaq ah oo kala saaraya bidcada fi lusuul iyo sunnada fi usuul fiqi wallahu aclam